لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا ومن يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وآله وسلم تسليما كثيرا وبعد waxay nagu joogtay naadibku markii uu ka soo warramay dadka ayuu markaa ku dhex jirnay aan la aqbalay islaamnimadooda dawaaifta malaaxidada ka mid a ayaynu dhexda jirnaa jirnaa aynu markaa kusoo jirnay kullu mulxid wasaaxira wa calaamiyaatu fi laakhira halkaas ina taagnansam inta ka dambaysa loo khayr قلت وإن دل دلائل الهدى كما جرى للعيلون اهتدى فإنه أذاع من أسرارهم ما كان فيه الهتك عن أسطارهم وكان للدين القويم ناصرا فصار منا باطنا وظاهرا قلت الناظر asafaadini waxa uu leeyahy qultu anigu waxaan leeyahy waindallad towbadooda maa la aqbalaya mise lama aqbalaya raajixi waxay dha culimadu waa la aqbalaya dembi kasta haddii qofku towbad nasuuxa la yimaado oo towbad xadxaatada isagu qola waxay dhahdeen towbadiisa lama aqbalaye hadii laakiin ay toobadu qalbigiisa dhab ka tahay tanfacu fi laakhira ama fi dunya lagama dhegaysanayo markaa la keenaya wixii daahirkii lagu arkay ayaa lagu xukumaya saxiix qolal waxay leeyihiin waa la aqbalayaa waana la aqbalayaa inoo raajix waana la aqbalayaa ayaa inoo raajix ahay isaguu dhexdhexaysta wuxuuhi qultu waxaan leeya waidallad hadday tusiso caddayso shaksigan taa'ibkeen toobad keenay towbadiisa hadday tusiso dalaa'il alhudaa adalaa'il waa jamca wadar ah daliil baana daliilkan waxaa la dhahdaa daliilka waxaa la dhahdaa ku tusaya muraadka loo socdo hanuunka iyo hidaayadda dalaaisha macnaha waa qaraa-intii amaanaadkii tusinayay qaraain axwaal baa la dhahdaa masalada wax caddaynaya oo dhinac socda haddii laga arko kamaa bay la mid tahay waa mila maa jaraa sida u dhacday lilcaylabuuni waa magac nisbo shaksi uu leeyahy waa lixasan ninka la idhaha alcaylabuniy oo caylabuun waa beled shaam ku yaalla oo ay degan yihiin qoladiin xali ka soo sheekaynay duruus soo ma garanaysa qoladaasaa degan waa maskan ay leeyihiin markaa beledkaasaa loogu nisbeeyey ilxaad ku jiray duruusana ay ku jiraan dursina wuu ahaa marka ninkaasina isaga toban baa waxasishay oo u dhacday marka iftada u hanuuna sida ninkaas oo kale hadday dalaa-ili ku tusinayso waa laga aqbalayaa fa inahu ninka cayna guuri la yidhaahdaa ee nisbadaalihi adaac maa adhara wuxuu markaa caddaysu muujiyey aw kashifay min asraarihi macnaa asraari duruus xaaluu ka mid yahay nimanka duruusta ceebahooda hoose maa shay ayuu markaa daahiriyey shaygoo kaana fiihi isaga uu ku dhex sugan yahay waa shaygaa uu faafiye alhadku wax fashilaya oo kashfinaya macnaha daaha ka rogaya can asraarihim iyaga sindiryadii ku asuuray su qarinayeen wax kashifayo daaha ka rogaya ayuu ka sheegay waa waxay qarinayeen maxay qarsanayaan waquc fi lmaxaarim inay wax xormaha ku dhacaan maxaa ka mid a ah xaraamta ku dhacayaan kalbanaat hablahay dhaleen wala akhawaat iyo kuway la dhasheen inay xaaraan ku sameeyaan aklu khansiir doofaarka cunaan rafd lcibaadaat cibaadada ilaahayna ay diidaan inkaraan wa inkaaru sharaa'ic axkaamtii sharaa'icda islaamka ilahay soo dejinay ay inkaraan ay diidaan wa ana kula maa xaramathu shareeca fahuwa mubax waxaanay rumaysay wax kastoo shareecadii nebi maxamed ay xarintay iyaga way xalaashadeen waa cagsiga wax kastoo shareecadu xarintay iyaga way xalaashadeen taasay markaasi uu ogaa oo u fashay islaamka sheeganaya maanta umada islaamka ibaadeynaya oo waxa noocaas oo kale ah qolada baabiyada ayaa duruusta ku soo raacsan qabaayixan ay samaynayaan inteeda badan bale iyaguna dheeraad kale oo qubxigi xumaanta kaba kuway ku samaynayaan tani bay kusii darsadeen qofka taariikhda ummadaha oo dhan raacaa ee dib u raacaa diibahooda kala duwanoo dhan marka la eego ma heli karayo wax ka gaalnimo weyn kooxda malcuunada ah ee la yidhaahdo duruusta waana sheekh islaam jamiya markuu ka warramaya nimankaa wuxuu i markaa abad islaam ay soo galeen ma jirto ay bilaabeen kufriga noocaas ku dhashaa isagu bay kuma ku jiraan bay kuma ku dhexjirayy waxaana alifa daaquud dawaaqiidooda ka mida ah oo kasta waxaa markaasi hadayaanka dee iska duryaqo oo uu qur-aan ku sheegayo u sameeyaan iyo wax kaloo fadaa'ixa oo qofka insaanka ahi inuu afkiisa soo mariya u ka xishoodo ilaahay dhulka ha fogeeyo naartana ha ku fogeeyo naartana allah subxaana tacaala ha ku fogeeyo kaana waa caynaguri wuxuu ahaa lidiini diinta islaamka alqawiimi ee toosan manaa hadiga diinta islaamka ee mustaqiimka ah naasira bu ah iduu gargaaraya muxuu ku gargaaraya raacitaan buu raacay fasaara dabina caylaguul wuxuu noqday minaa ay min in kunaa min ahli lxaq mar haddaan ahli lxaq nahay inagu naga mid yahay baadil buu nagaga mid noqday fi baatil xagga hoose oo qalbigiisa wa aahiru iyo daahirka kore al waa qof muslima maqbuul islaam diintiisa islaamka aan aqbalnay hadda raggii malaaxidadaha sida durusta oo kale iyo dawaaiftii kale malaaxidada towbadooda la diiday isagu wuxuu yidhi markay calaamaad iyo qaraa-in iyo amaaraad loo hayo sida ninkan oo kale ah ee sax ah waa waa la aqbalaya daba ninku gabayaana ahaa aada u caqli badan culimmadii masarna cilmigu doonto wuu ka qaatay dishna wuu ka qaatay suuriya halkaasna markaa wuu joogay dabeedna wuxuu ka shaqaka laylahaa buu qabtay uu ku dhintay sanadii markay marayso kun iyo shan iyo sideetan raximah llahu tacaala khulaasat lafaq lidaybi ayaa loogu noqon karaa ninkaa wixii laga rabo tarjimadiisa iyo siiradiisa fa kullu sindiiqin laa yatabayin macnaha diin sidiiq maxaa la yihi waa munaafiq laakiin munaafiqnimada muxuu kaga horeeya munaafiqa iska fadhiisan buu leeya intaa in leego diinta ka mida lama samaynayo islaamada anu sheeganaya diintana waa dagaalamaya sindiiq kasta oo munaafiqnimada dhameeyey wa kullu maariqin iyo mid kastoo diinta ka dhex baxa ama bidaca ka mid a wa kullu jaaxilin iyo inkastoo xaqayo iimaanka inkiray oo dursta ka mida iyo kuwa dahriga la dhaho wa kullu mulxidin kulliga way iskaga wada qadalinta kulligi wa mulxidin ay wa kullu mulxidin iyo mid kastoo ilxaadinayo leexinaya aayaadka rabbi hadday ka wahiin hadday kaina aayaadka maqluuqa la aqrinayo oo inkiraya markaasi yani shay mimaa sabata bidaruura min ashariica waa majlis wax diinta ka mid a hadduu jiro oo la og yahay macluum yani bidaruura min adiin mayaashikaasi munaafiqin binifaaq weliba munaafiqiina ku dhex jira idaa goortii macnaha taaba uu toobad keeno oo ka toobad keeno wixii ku jiray istabaana ay wastabaana baana oo dahana oo caddaado sixatu iimaani iimaan saxiixayu la yimi oo waliba ay tahay huwa nusxu inu khayr miro lidiin diinta qawlka islaamka fa inahu kaa taahibkee toobadkeeda iyo qurbaalo tawbadii soo aqbalaya xaaladaha isagtaas u dhexdhexaadisa u arkaysid tawbadii soo aqbalaya iyo rujuuca soo ku jiray fainahu yuqbal towbatuhu can yaqiin yaqiin xaggii baa markaa la galaymaya lagu aqbalaya waa xukmu jaasim almudaabiqi lilwaaqic yaqiinta waxaa la idhahaa xukm go-an oon shaki lahayn waaqaca yani waxaa yani dee saaxada yaalee runta ah dee ku dabaqan waxaana loo cuskanayaa ila aladiina taabuu aslaxuu wabayinuu fa ulaaika atuubu ila ladiina maa citaabu horta wixii ay ku jireen gaalnimadii horta loo keenay wa aslaxuu waxay fasahaadiyeenna way islaaxiyeen wabayanu wixii xumaayla qalinay way caddeeyeen kashfiyey markaasi fa ulaaika asuur calayhim ilaahay wuxuu sheegay tubadooda aqbalaya rabbi subxaana wa tacaala haddaynu dib ugu soo markaa noqonno oo sheekhu yii markaasi qultu raggaa hore la diiday towbadooda anigu waxaan leeya waa in dallad hadday tusinayso toobada dalaa-il huda hanuunka dalaa-ishiisa iyo qaraa-idii amaaraadkii lagu garanayay iyo axwaashaas caddaynaysa hadday jirto inuu ku sheegay qofka toobadda dee waa la aqbalayaa kamaabay la mid tahay sidii jaraa u dhacday lil caylabuni ninkaa xasan caylabuni la yidhaahda nisbada beledka loo nisbeeyey kaasoo ihtada durusnimo dabadeed iyo ilxaadnimo dabadeed hanuunay fa inahu adaaca wuxuu faafiyey oo daahiriyey min asraarihim xagga asraartooda ama xaaluu sirtooda ka mid yahay wuxuu faafinayaa maa shay buu faafiyey kaana uu ahaaday fiihi shayga dhexdiisa alhadku ceebayn iyo fashal uu kashifay ay ku sugantay oo uu markaa kashifay can astaarihim daahiyadii xumaantooda ku marinaya wa kaana lidiini wuxuuna ahaaday caydagu diinta alqawiima ee toosan oo islaamka naasirankii gargaaray fa saara markaa wuxuu ahaaday minaa haddaan macaashara markaa ahlilxaq ka mid nahay midna ka mida baail xagga baailka waa iyo xagga daahirnama fa kullu sindiiq waa sindiiq waa nagu soo fasiray islaamnimo waa sheegtay gaalibana waa qarsaday wax yaroo khayroo diinta ka mida lama samaynayo kullu maariq mid kasta oo diinta ka dhex bacay bidcoolayaasha kale wey wajaahili iyo mid kasta oo markaa inkiray markaa diidayo jaahil oo inkiraya markaa shaygii xaqa ahaa ama leexinayo xaqa yani istiqaamadeedii shayga ka leexinaya aayaadka rabbi haddii gole ilxaadka kuwa aayaadka ilaahay ku samaynaya ee diida wax diinta markaasi mida ama wajaaxidin markaasi inkiray wa mulxidin munaafiqin iyo kaa ilxaadka sameeyey ee aayaadkii ilxaadinaya leexinaya xaqii ilxaadin leexinaya munaafiqin ee saaxiibka ah idastabaana haddii uu markaa caddaado nusxu nasteexayn iyo khayrbelidin uu haya oo diinta u khayr mila inuu igu balo tuurada laga aqbalaya can yaqiinin yaqiin xaggeed baa lagu qaatay maaha isagina taas markaa wuxuu ka hadlayaa kalaam cala aliimaan daba iimaankan aynu soo sheegnay buu leeyahay sheekhu ayaa halkan aan kaga hadlaya iimaan tasdiiqa luqada carabiga shayga la markaa dee la tasdiiqyo la rumeeyo lakiin istilaaxa sharciga wuxuu leeyahy waa tasdiiqu rasuuli fiima jaa bihi can rabbi in rasuulka loo rumeeyo wixii allaale wixii uu la yimi oo dhan ee xagga rabbi uu kala yimi imaaniyaadkii lixda ahaa iyo wixii la waajibiyey in la rumeeyo oo dhan intiiba uu rumeeyey laakiin ma intaasaa lagu dhaafaya tacriifka may tasdiiq taama waa inuu noqdo si dhamaystiran waa inuu yahay qaayim bilqalbi horta iqraar iyo ictiraaf iyo caqdi qalbiga horta waa in loogu guto mustalzimna waa inuu noqdo iimaanka qalbigu inuu keensanayaa limaa wajaba min alacmaal in wixii acmaashii waajibka ahayd sameeyo ee qalbiga oo acmaal jawaarix acmaasha qalbigana way ka timaadaa oo qalbiguba dee markaasi tasdiiqinta iyo qiraarka iyo waxa weeye markaasi waa qalbiga camalku xaraka ayuu leeyahay camal ah oo uu sameeyo marka waa in markaa wixii waajibka acmaasha qalbiga oo acmaal jawaarix iyo kuwii xubnaha laga sameynayay intiiba ula yimaado waxaanay laasimsanaysaa arrintaasi iimaan taama ah ayay laasimsanaysaa iimaan taama la yimo ictiqaadkii iyo qowlkii iyo camalkii lagu socdaa laasimka meesha haddii la waayo shayga markaa malsuumkiisa ah ee uu laasimeyna waa la waaya saa darteed buri iimaanunaa qowlu waqaslu wacamalu tasiiduhu taqwa wayanqusu bisalal siyaadatu iimaanu insaani ayuu ka hadlaya marka iimaanunaa yani ahlu sunna haddaan ahlu sunna nahay iimaankeennu haddaan nahay atbaac alahar alahar waa qur-aanka sunnada iyo aasaarkii saxaabada ictiqaadka laga qaatay iimaanka halkaasaa la sheegaya marka haddaan dadka markaa aharka u isba sheegta ee caqiidadooda iyo iimaankooda ka qaadanayo daliilka aan nahay iimaankeenu horta uu yahay qowl qowlku waa carabka hadduu qalbiga geliyo rumaynta iyo iqraarka ma haddaanu kuba sugin qalbiga oon carabka ka rumgaynin uuna arrinta awoodi karo musadiq maaha waa inuu iimaanka iyo caqiidada iqraarinteeda iyo qirinteeda qalbiga geliyo carabkana ukaga dhawaaqo hadduu isagoo awoodi kara aanu samaynina dee maaha musadiq rumaysan mumin muuminnama noqonaya marka wa qasdun qasdigu waa maxay caqdu biljanaan ama waa in qalbiga lagu rumeeyo lagu caqiideeyo hadduu qofku kelimadka wixii laa ila ilah ku hadlo oo aanu rumaysnayn qalbigiisu muxuu noqonayaa qoloma maxaa lagu magac daraya carabkuu ka leeyay lakin qalbiga ma rumaynayo hada munaafiq munaafiq sooma saxiix fahuwa munaafiq walaysa bimumin ومن الناaس mن yقul amana bالlahi وباليوم الآkخر وma hm بmuminiin ilahay suuraة الbaqara waa kagaga waramaya nimanka saddex iyo toban aayadood ku sheegay soo maha nimanka munaafiqiinta ah dadka mar ka mida bu i ilaahay le waan rumaynay allah iyo maalinta dambe qiimaha kalolimaankii ilahay wuxu muminiinba maaha ilahay muxuu diiday miimaan yaa loo diiday munaafiqiinta iimaankii waxaanu haynaa qowl iyo qasdi waa ictiqaadkii markaa qalbiga waa camal camalkuna waa arkaanta laga sameeyo cibaadaadka ee la sameeyo markaasi weyaan laftigaasna slafkii uu ka sugnaaday bukhaari baa saxiixiisa ku sheegay wuxuuhi aliimaanu qowl wa camal iimaanka yutaasuu u qaybsamaa buuli kitaabu liimaan buu u sheegay baabu qowli nabiy sal sl bani buniya alislaam calaa khamsin markaasuu u baabaysta halkaa waxaan wa huwa qowlu ficli buuli iimaanku wuxuu ka koobaya qowl iyo ficil yaziid wa yanqus korarna wuu sameeya hoos sameeya xaafi buu harxaya markaa markaa baari buu sharxaya wuxuu hi lafdigaasi selafkii buu ka sugay aladiina aطlaquu daali iyagana arrintaa sheegay markuu leeyahay alqowl muxuu ga jeedaa waa in lagu dhawaaqo ashhadu an laa ilah ashadu axad rasuullah amaa camal muraadka uu camal ka leeyay intaa wuu kasii ballaadhaya camal oo wuxuu noqonaya camal qalbigu leeyay iyo mid xubnaha ka soo baxa oo maxaa soo gudagelaya wixii caqiide loodhan jiray iyo wixii cibaadaad loodhan jiray o dhan iimaanka waxaa kordhinaysa oo siyaadinaysa ataqwa shayga taqwada la ydhaaha taqwa waxaa la dhaha sheekh wuxuu ku fasiraya taxadus daacat illaahi can mukhaalafati wamitaali amri waijtinaabi nahyi iyadoo la ysku ilaaliyo daacada raboo la iskaga ilaaliyo in la khilaafo oo markaa loo hogaansamo amarka alle lagana fogaado wixii ilaahay uu diiday oo tacriifka ugu fiican yani markaa waa itikaadu gaaya min annaari bimtihaal awaamir waijtinaab nawaahi tacliifka ugu fiican taqwa marka la leeyahay waa itikaadu wiqaayatin gaashaan ka samayso min annaar laakiin gaashaankaa muxuu noqonayaa bimtihaali ilawaamir waa inaad shayga awaamirta ahaa aada u hogaansanto iyo waijtinaabu nawaahi wixii nahyiga laguu diidayna waa ka dheeraato waxaa laga yaabaa inuu qaalib ku noqdo isticmaalka taqwada loo isticmaalo calaa ijtinaabi lxuramaa in laga dheeraado sheega xaaraanta biriga markays wada kulmaan oo asla birigu ixsaanka iyo daacadka noqonaya wixii wanaagga la sameynaya isna markaa xaramaadka laga dheeraado kama qaal shaacir buu nin shaacira ayaa kamid ah, abyaad buu leeyahay kutubka tadkirada kusoo arooriya xaafid bin rajabna kitaabka jaamic culum kusoo ururiyaa waxaana markaa uu leeyahay khali dunuuba sagiiraha wakabiiraha fahuwa tuqa wasnac kamaashin fawqa ardi shawki yaxdaru maa yaraa laa taxqirana sagiirat ina aljibaala min alxasaa saas wy marka khali dunuub sagiir iyo kabiirba ka fogow shayga dembiyada leh taqwada waa taasujuna muxaramaadka laga tago waxaad samaysaa markaad iska ilaalinaysa xumaanta iyo mukhaalafaadka iyo muxaramaadka kamaashi noqo markaasi fowqa al fowqa ardi shaw dhul qodaxa haddaad ku dul socoto oo iska ilaaliya qofku waxa dhibayo u ha xayaraysanin sagiirada dembiga yar haddaad tiraa waa wax yare waxay ku odhanay maxaa ka macnaa dhalkoo la xayra buulay maxaa ka macnaa wanaagii kuufta la gaamiya hadii kale heshiib saas qoliyo sooma waa qo waxaa la waxaan qashad baa la asalkii lubiga ahaa maaha diintii o dhan baa maqan dhaqankii islaamka o dhan baa maqan kan o dhan baa maqan isku odhanaya soo ma ha da kuma waafaqsanin garhka oo la xiraa inuu yahay saqaa-ir waxaan ku leyn iska ilaali sakiiradaha daa'iman ha caadaysanin ha xaqiranine in aljibaala minxasa mugdi weyn qurux bay kasi waa dhagxayn markay isu tagtay maxay noqoto dembigaaga iyadaad ka dhigan tahay marka haddaa ninkaas maala dad xaabo waayo meel cidoo saxaraa saxarada yarada geedaha cawska jajabay sabadan ayay ururiyeen yani haddii sida saxarka lagawaa lagu gudajo waxba ku yeeli maayo soma ugu waqti waxba ku yeelay laakiin waxay soo ururiyeen wax koom buuran oo weyn dabbaa lagu qabtay adna waa lagu dhex fadhiisay ma islaameysaa mise ma islaameysa waata adaba iska ereysanaysaa marka dembiga kugu biiro saasuu noqonaya wataynu soo marnay israar sakiira inuu kabaairta noqonayo fisqiga lagu mutaysto wayanqusu iimaankaa nusqaamaya muxuu ku nusqaan bizalal dadka kaan zalal qof hadduu waxyaaba gafa sameeyey ula yimaado markaas siblashada sibraxashada wixii macaasi qofku dhaco kusiblsama waa madhabka ahlusuna waljamaca ay qabaan inama almuuminuuna aladiina ida dukira allah wajilat quluubahum waida tuliyat calayhim aayaatuhu zaadadu iimaana wacalaa rabbihim yatawakalu muuminiinta dhabta ahi waa kuwa maxay ah marka ilaahay lasoo qaado wacdiga wxiidba wuxuu leeyahy quluubtooda cabsanaysa haddii aayaadkii la akriyana aayaadku waxay siyaadinayaan iimaankooda rabbigoodna waa cuskanaya oo keliya maxaad ka fahamtay marka halkaa daliilka maxaa loo soo baxaa shaahidka loo soo qaatay u iimaankoodii markay maqlaan aayaadka muxuu samaynayaa shay hadduu siyaadada de nusqaana u leeyay soo maa iminka aayaad baa axkaamtii iyo wacdkiiyo waciidkii ay sheegeen markaad maqasho waa qumays iimaan baa qumay soomaa haddaba iyamaa saa-ida misa naaqisa iimaankaagii horiya ka dambe ka dambe waa zaaid kii horena kanuu ka naaqisay shayka soo siyaada soo mooda inuu nusqaatan aqbalo waa komka aayaadku dee misaal yar buu keenay ciiday ka badan yihin lacawl ma la aqrin karaa ehm, beydka aynu ku noqonay ina iimaanuna haddaynu nahay macashara sunna qowlun murtaqabun qowl weeyaan qowlku qowl qalbina wuu noqdaa carabna wuu noqdaa wa qasdu waa caqiida ictiqaadkii qalbiga waa camal camal qalbi laga sameeye xuna laga samey inta loorunto wanaxnu waxau leey sheekhu wanaxnu fii iimaanina nastasnii min gayri shakin fastamic wastabini naxnu ahlu sunna atbaacu ahar haddaan nahay fii iimaanina xagga oo iimaankeenna waa iimaankan imika kuu soo taxriifiyan soo qayxay nastasnii istisnaa baan ku samaynaynaa anaa mumin insha allah baan dhanayna anigu muumin baan ahay haddii ilaahay doono istisnaaga waa maxay waa wadadkii jirtay bar la soo celiyo sooma saas waa anigu muumin baan ahay haddiise ilaahay doono sooma ma odhanayno istisnaagaas waxaan ahayn kuma dhawaaqayno odhanayno anaa muumin kamil bas laakiin waxaan leenahay insha allah min gayri shaki shaki laguma kalifayo arrintaa markaan istisnoonayna iimaankii kasoo reebnana ku tacliiqinayno mashiicada ilaahay shaki naguma jiro shakiga maxaa laha taradud waa shay oo markaa qofku uu dhinacna u badan waayo xaggan iyo xaggan bayna darafayn laa masiida liaxad macna alaakhar xaggan oo labaclama xaggan iyo xaggan labada midna raajix umaa markuu mustawa darafayn sheegu noqdo waxaanu rumaysay inaanu rumaynin waa islaagtay konton konton marka shaki la-aan iyadoo shaki jirin tacriif marka xadka shakigu waa kaa fastamic dhegaysa buu leeyahay markaasi waxaad maqay fastamic istimaac dalab arrintaa daliilkeeda inaad maqasho dhegaysato waa inaad arrintaa doontad raadiso wastabin wastabni buu leeyahay halkan waa inshaa loo akriyo lianna sukuuta badawa liqaamati wasni wasniga shicirka miisaankiisa lagu eegayaa macnaha aada raadisaa arrintan bayaankeeda oo adilada lasoo wariyey ee lasoo raray doono ta caqliga mufasalkaana arrintaa caddaynaysana raadsa buu leey iska mid dalab yani shay bayaan oo cad arrintaa kitaabku ugu fiican ugu jaamicsani shaarixa ibnu maanic isagu wuxuu leey waa kitaab liman shekh islam tamiya kitaab iimaan u leeyay markaas wuxuu raximah llah wama istisnaa buri fi liimaan biqowli rajul ana mumin insha allah faannaasu fiihi calaa alaaa aqwaal hadduu qofku dhahdo mumin baan ahay insha allah dadku saddex madhab bay uqaybsamayaan qole way waajibaysaa waay leeyiin insha allah inaad tirahdaa waajib bay kugu tahay markaad iimaan sheeganayso qolana waa xaaraan bay leeyihin qolana labadoo dhinacan iyo dhinacanba inaad insha allah tira inaad iska daysaa labadu way kugu banaanyihin laba ictibaareed bay eegayaan inaad tidaahdo inaad iska daysaa buu sheeku ibnu taymiya uu rajaxay buu leeyay kuwa xarimaya murjiada murjiada soo marinay iyo qolada jahmiyada oo labadii jiibay isu tegi jiray kii saddexaad ee jabarigana ku daro iyo ku lamid ah oo ayo iman yajcalu imaana shay waaxid jahmiyada iyo murjiada waxay lahayn shaygu waa mid yaclamuhu linsaan binafsi inuu muumi yahay naftiisu ku ogaanaya maxay qabeen xagga iimaanka tacliiftiisa iyagu maxay qabeen dee iimaanku waa macrifa bilahan intaasu baa iimaan kaamil noqonaysadan hadal dheer buu sheegay masaladu waa masale aada u khilaaf badane eh. laakiin culimadu waxay kusoo wariyeen mataqaana saddexdan madahab in la yidhaahdo kaa waajib kaana waa xaaraan kaana dhexdhexaad labaduba way banaayiin qowlkaa saddexdaa midna lama rajaxayo waxaa la rajaxayaa mar waa kugu waajib marna waa kaa xaaraan marna waa kuu banaant markay waajibka kugu tahay waxay tahay inaad insha allahu tidhaahdo marka aad naftaada aragtay inay taskiyo kuu riixayso oo leeda anigu waxaan ahay muuminkii kaamilka haddaad tidhaahdo naftaada kuu sheegtay inaad muumin kaamila tahay macnaha waxaad ka dhigantaha askilooda anu haljanaan ahay muuminka kaamilka janu keliya soo ma taskiyada noocaasa ah. markay timaado waxaa waajib ah inaad tira insha allah markay xaaraanta kaa tahayna waa marka shaki kugu jiro walahi niya mumin maaa de waa hadii lahay doono sma hubanta markaa wa wasan sooma taasi waa ka xaaraan waa tirahda marka ta waa ka xaaraan haddiise aan shakina kugu jirin naftana aan la maxaa imanaya inay ku banaanata inaad tamuumin insha allah iyo inaad samadiisho oo tirada muumin maana waxaad ka warantay xaqiiqada qofka muuminkaa dee soo sifaad male sifaadka inoo isku haysa xaqiiqada ka warrantay ismala taskiyadanaysa insha allah haddaad iska tirahdana waa jawaas shakina kuma hayo waad ogtay kelmaddan wax shaki kuma keliyo bas xaaladdaa ma dhexdhexaad sharaxda waxaa ka mid a ah ibnu cuthaymiin tacaala masalada markuu aada u dheerdhiriyey isagu dhinacaas ayuu markaasi culimada dhinacaas u raacay muxuu ina soo yidhi markaa iimaanuna ahlusunna haddaanay qowlu wa qasdun wa camalu tasiiduhu taqwa wayanqusu bisanad saasay ahlusunna markaa ay qabaan nutaabicu alakhyaara min ahli اlahar wanaqtafi alaahaara laa ahli اlashar nutaabicu yani caqiidadeenna ee qaadica ee jaasimka ah waxaan ku raacaynaa alakhyaara dadkii fadliga badnaa waayo saxaabadii taabiciintii ee iyaguna dee ku raacay saxaabada iyagoo ku sugan ixsaan iyo wanaagga ay sameynaya mid lamida iyo aimadii kale ka dambeysay khiyaarta xagee ka soo jeeda ah, asal waa kuwa nahjigi iyo dariiqadii nebi maxamed ku taagay wanaqtafii ay natabicu waxaan ku daynaynaa natabicu waxaan dabagelaynaa oan raacaynaa alaahaar aahaar waa jamcu ahar aharku muxuu yahy ma'suur can illah wa can rasuulilah wixii laga soo qaaday laga soo raray xagga alla iyo xagga rasuul aahaarta adiladaas ee aayaad iyo axaadiistaasaan raacaynaa laa ahla alashar ee laa natabicu way ka dhigantay ma raacayno ahl alashar kuwa qooqa iyo kibirka iyo farax deedanka ehelka ma raacayno a ah, mid kasta oo wax ismooday oo jahmiyada ka mid a ah, iyo murji-ada iyo karaamiyada iyo ahlubidicii kale farqi weyn baa inoo dhexeeya bu leey kuwa jahmiyadu waa atbaac jahm bnu safwan ninkaasay raaceen madhab waxay qabaan nafyu sifaat can illah ilahay wax sifaaba male xataa asmaadana way diidan yihin waxay kaloo qabaan insaanku waa majbuur laa qudrata lahu walaa ikhtiyaar dembi hadduu sameey hadduu daaca sameeya midooba ku khasbanyi wixii ilaahay u abuuru ku samaynaya allah ku khasbay bay leeyihi ah, jahmiyadu marka waa jabriya orada jabrigu waa maxay waana qofku wuxuu ku kala madluumay wax alla wuxuu samaynaya wax alla wuxuu samaynaya ku kala madluumay haddii dugsi dabayshu xagkana kaga timaado xagkana baal la dhigo baalka shili kusoo wadara dabayshu marba xaggeeda u celinaysaa marba xaggeeda u celinaysaa soo ma waxay leeyihin sida baalkaas o kale baalku miyuu miyuu diidayaa dabaysha xaggan u ka imaayo miyuu odhanaya haddii geedkan laamihiisa dabayshu kudunta muxuu sameynaya geedka u dhaqdhaqaaqaya xarakada dabayshaa samaysay soo maha laakiin waxay iska odhanayna geedkaa dhaqdhaqaaqaya hadday dabayshu meesha ka tagtana geedku dee waba dhaqdhaqaaqaya xaraka markaa malayso baalkan dabayshaa wado dabaalkii baa dhaqdhaqaaqayna waxay qofka ka dhigayaan sidaas oo kale khiyaar male doorashaabay leeyiin in waxaan sameeya iska daayo halkaasay mareen iyagu baatilka dalaalkaasay ku jiraan murji-ada waa ti iyadna tacliifkooda inoo soo hormaray iyo ka hadalkoodu qoladan karaamyada laadana waa maxamed ibnu karaam sajistani ayay raaceen oo imaam oo ah waxaanay qabaan iyaga iimaankoodu waa alqowl billisaan kuwaana soo macrifo qalbiga may lahayn haddaad uurka ka ka fahamsan tahay ilaahay aqoon u leedahay xabaha ku dhawaaqma kul camalnaha sameyn haddaad imaanku ugu jooga kuwana xagga kale ka rabay soo maaha waxay leeyihin may hadduu markiila ku dhawaaqo carab kaga dhawaaqo okay qalbina waxba iyo ku rumayn saasay aaminsanya xaggana markaa sifaadka tashbiih bay qabaan makhluuqa ay ku shabahayaan maqaalaat alislaamiyaan iyo alfiraq bayn alfar alfarqu bayn alfiraqi sheikhulislam tamiya almilal naxali iyo markaasi naabixasi markaas ibn xasm iyo kuwaasoo kale marka kutubtaasa ku sheegay nutaabicu lakhyaara ayaanu raacaynaa annagu dadka saxaabada ee ficna akhyaarta fadliga badnaa min ahli lahar ee kuwa iyagu manhajkii rasuulka raacay daliilkii markaasi ehelkiisa ah wanaktafi waxaanu dabagelaynaa alaahaar daliilada xagga aleh rasuul ka yimi lahal ashar ma raacayno kuwa yani badarka iyo farax deetanka iyo kibirka markaa ku jiro xismooda iyo cilmukalaam iyo balaaga iyo murjica kuwaa markaasi jahmiye iyo markaa kuwaas oo kale ma raacayna iyaga dariiqooda walaa taqul walaa taqul iimaanunaa makhluuqu walaa qadiimun haakadaa madluuqu فإنه يشمل للصلاة ونحوها من سائر الطاعات ولا تقولها أرن أثريو منك أهل الأثر كاهو إيماننا إيمان كينو إن كنت تعرفين قول عربك يا عقيدة قلبك يا عملك حمنها أركان تلقسم يا الأركان والجوارح واسمعنا وحمنها مخلوق iimaankaasi waa makhluuqa odhan bise loo halkan galay iimaankeenu ma makhluuq ba mise waa wax soo jideena oo makhluuq ma aha ha ku odhanin waa makhluuq iimaankeenu lianna camalkii baa soo gelaya jumlada camalkana waxaa ka mid ah salaada salaadana maxaa ku dhex jira quraan aan faatixo wax lamida ah soo maa de kaasay kasoo baxaya la odhanaya waa faatixadana waa dee wuxuu leeyahay isagu markaa faatixada mar hadday ku jirto waa qadiim buu leeyahy manaa waa shay aan soo bilaabmine ilaahay dee sifadiisii ka mid ah oo aan la odhanay markaa <clears throat> aqwaal kalaa soo gelayo laa ilaaha ila allahu ka mid tahy dee laa ilaha illa qor-aankay ka mid tahy kelima tawxiid soo maa faaclam anahu laa ilaaha ila allah qor-aankay ka mid tahay iyadana walaa e walaa taqul iimaanina halkaasa kusi cadfatay hana odhanin iimaankeenu qadiimun waa soo jireen hore oo oo markaasi dee aan lahayn yani maaragta meelu ka soo bilaabmay afcaashaa soo gelaysa oo haddaad tiraa waa qadiim soo jireen oo weligiiba wuu jiray de rukuucdaad rukuucayso salaada sujuuddaad sujuudayso istaagitaankeeda fadhigeeda afcaal makhluuqu sameynayo makhluuqaba se waa shay qadiima ah. wuxuu leeyahay taasi waa afcaal makhluuqa ah. haakadaa sidaas oo kale ha ka dhigin markaa madluuq midoo dabarka laga jaray oo aan loo sameyn xad ee layska sii daayay fa inahu iimaankii yashmulu wuxuu koobayaa lisalaad salaaddii sharciga ahayd wa naxwiha waxa uu kaloo koobayaa linaxwihaa salaaddii wax lamida ah, linaxwi salaat oo maxay ah min saa'ir macnaha baqiyati daacaad daacooyinkii kale jamcu daaca markaasi weeyaan wadaadka halkan ujeeda waxay tahay cibaado kasta ee soo gelaysa isilaax fuqahaa baa jira kullu cibaada kayru waajiba daaca maxaa la ydhahdaa culimada dambe waxay dhahan fuqahadu cibaadadan waajibka ahayn marka in kala tafsiiliyo ayay noqonaysaa laga maarmaan ibnu qayim ba wuxuu yihi ilaa naxariisuka calayka bitafsiili watamyiisi qaal idlaaqu lijmaalu duna bayaan qad afsada hada lwujuud hada lwujuuda wakhabada aladhaana waalaraaء kula zamaan haddaan arrimaha mujmalkaa la kala qaadin oon la fasilin oon la kala soocin oon tamyiis lagu samayn wuxuu ihi markaa arrimaha markaa ijmaaliya isku duman haddii la idlaaqo oon la caddaynin waxay markaa wujuudka waxay fasahaadinaysaa dhammaantiisa kownka markaa waxaanay samaynaysaa caqligiina wadwaaleysaa takhabud bay guridaysaa iyo ra'yiga zamin kasta la jooga dadka ku sugan masaladaani waa masalo maxay amarka waa masalo culimadu mujiibada kaga hadlaan bulshada kulmiga dhex galay iimaan baynu leedahay ma laodhan kara waa makhluuq mise waxaa la odhan karaa makhluuq maaha labada imay noqonayso adadaawaynuqosa iimaanku makhluuq ba mise maaha makhluuq wuxuusan in laga dhigo ma ansaxayso ilaa bay iimaanku wada duuduubo he waa makhluuq muxuu ku cileeyey iimaanka camalkii ka mida ah, camalkii salaadii baa ku jira salaadaba qur-aan baa ku jira iya wa loola marka waxaas bay kusanaysa maya maya waa shirkadiina iimaanku manaa aweliya ayuu jeeda waa shay aweliya soo jeeda makhluuqba de ficil samaynaysa kusujuudiyo xilmiga iyo fadhiga jiruusba iyo qiyaamka inaanu makhluuq ahayn adoonku iska lahayn dhinacana waa khaldan marka waxaa samayn laha buu leeyahay wuxuu leeyahay in kala fasilo la kala qaado sida gabayada uu soo qaaday sheekh alaabdulqayb waa ina kala fasilo warna waxaasna waa makhluuq qaybtaasna makhluuq maaha laakiin halkan wuxuu sharaxaya ibn cuthaymiin isla si waadixa ah buu sheegay wuxuu mataqaanaa horta sida sheekhu waa khada uu haystay ka mid tahay waxaa tidhaahdaa iimaanunaa makhluuq iimaankeedu waa makhluuq waayo innagaa iskale waa ficilna waa la isumaha iimaanku rumayntu ah laakiin waxaad ka saaraysaa meesha sooga geli mara alladii aamanaa bihi shaygaynu rumaynay shayga aynu rumaynay markay leena iimaankeeda waxaynu rumaynay weli la baxsay waxa aynu rumaysanayna makhluuqna wuu yahay cid aan makhluuq ahayn laba ku jirtaa ilaahay buu ku rumaysana makhluuq ma yahay aayaadkiisu makhluuq ma yihiin nabi maxamed rumaysanay waa maxay waa makhluuq laakiin naga rumaynteenna waa makhluuq waxaan rumaysanay labadaas la baxaya marka inaga oo sheekiye waxay leedahay iimaankeenu waa makhluuq laakiin cid aynu rumaysanay makhluuq iyo kayru makhluuq labadaba wayna maamusa maslada markaa saas watiga bogsanaysaa kaga raaxaysanaysaa marka walaa takun marna ha odhanin athaniyo iimaanunaa iimaankeena makhluuq waa mid makhluuq jumlada saa ha ilaaqi laakin saxka waa in la ilaaqo sooma walaa qadiimun halkaana mulaaxado kalaa ku jirta qadiimna ha ku sheegi haakada sidaas oo kale madluub ilaaqeen oo qeydkii laga jaray lagu xidhay waa qadiimooda ha makhluuq baa ku jira mid qaybaad haddaad tidhaa makhluuqna waxaa ku jira markaa faatixadii faatixada waa qadiim buu marka faatixada waa qadiima cashirka saw faatixa ma qadiima wahal qur'aan jumlatan qadiim qur'aan qobla qadiima waa soo waran ya maya horta laftiga qadiimi la isticmaalo cilmada islaaxna isticmaal waxbay uga jeeda shay awla awala oo horeeyey oo meel kasoo dhamaaan jirin laakiin waa aayaadka waxaynu ku aragnay markaa wax shayga markaa aynu ku aragnay isticmaalo awaliyad iyo asaliyad in shay awali oo weligii horeeyey kalaamka rabbi waa awali horta weligii wuu jiray sow ilaahay wuu jirin kalaamkiisuna dee weligii wuu jiray dhinacaas waa qadiimka markaa u jiro amaa qur'aanka ilaahay subxaana watacaala uu ku hadlay isagu qadiim maaha waa xaadi yani waa shay yimi goorma markuu ilahay ku hadlay ilaahay markii uu ku hadlay ayuu yimi isagoo markii hore ku hadlin oo aanu jirin marka marka loo eego jinsiga iyo nooca waa qadiim afraadda qaybaha hadalka marka loo eegana waa xaadi waa shay yimi walaa qadiimaha odhan haakadaa maduuqida saa loo ilaaqay fainahu imaamku yashmulu lisalaati salaadii baa ku jirta salaaduna wuxuu le waa qadiim sawsan leey maaha makhluuq wanaxwiha iyo waxyaabo kaloo la mid ah cibaadaad ka mid ah misair daacaad daacadu waa cibaadaadka markaa faficlunaa naxw rukuuci muxdatun wa kulu qur'aanin qadiimun fabxasuu ficlunaa macshar alkhalqi haddaynu inagu makhluuq nahay ficilka falka aan samaynaynaa naxwo rukuuci oo kale weeye sida rukuucda sujuuddii salaada ku dar iyo afcaasha kale uu khalqigu samaynaye muxdad waa wax shay soo cusboonaaday oo makhluuqa lianna addoonka xaggiisa loo tiiriyo iskale isaga loo idaafiyo haddaba ilaahayna khaaliqu lcibaad waa afcaalihi markaa allahu khalaqakum wamaa tacmaluun ilahay baa idin abuuray maxaa abuuray waxaad samaynaysaa asalka yaa abuuray bini aadamka makhluuq allah sifadiisana allah baa abuuray marka ficilkeena waa makhluuq buugo kullu qur'aan qur-aanka oo dhan buu leeyay markaa yani maa kaana min qur'aan wixii qur'aan la yidhaahdaa qadiim ay fahuwa qadiim macnaa qadiimka wuxuu uga jeedaa makhluuq maaha id huwa kalaam ullah lianna kalaamka ilahi makhluuq maaha kalaam ullahi tabaaraka wa waa qadiim buu leeyahy laakiin inuu qadiim yidhaahdo maaha qur sifatulkalaam ha noqoto qadiim awaliya laakiin qur waa shay xaadis ah, waana sifo ka mida sifaat kamaalka ilaahay markaa ka mid a allah subxaana wa tacaala takalam yukalim min adaaca waladilla calaa dalik min alkitaab wasunna adhar shay abyan yani alla uu hadlay wuu la hadlayaa cidda addeecday adilo cadcad oo kitaabka iyo sunada ka mid ah ayaana arintaa bayintay sheekh markaa cabdiraxmaan fatxulmajiidka ayaa wuxuu ku yidhi wa hada huwa aladi caleyh ahlusunna jamaca saasay qabaan ahlusunna waljamaaca oo ya culimada marka muxaqiqiinta ka mid a ah qiyaamu alafcaal billaah inuu ilaahay isaga daatadiisa ay ku sugan tahay afcaal uu sameeyo ficilku wuxuu ku imanayaa mashiiada ilaahay ilaahay baa doonantiisa ku imanaya wuxuu ku imanayaa qudradiisa imakuu samaynaya markaa dambaysu samaynaya haddana markaa dambay samaynaya weligiina ilaah wuu ku sifaysan yahay marka xaadiu lkalaam qadiim nouc kalaamka waa xaadiu laaxaad qadiim nouc saasa markaa ansaxa axaad macnaha kalaamka qaybihiisa marka loo eegeego waa shay xaadisa noociisa o dhanna waa qadiim waa horeey aimatu xadiis baa saaqabaya qayrkood asxaab shaafici axmed iyo kale inamaa amru idaa araad bal hadau fiirso amarka ilaahay subxaana watacala wuxuu yahay markuu doono shay-an jiro an yaquula la kun shay kun ahaw bis waa ahaaday waa ahaaday markaa muxuu ilahay isticmaalo markaa la yimi bilxuruuf daala cala alistiqbaal xuruuf tilmaamaysa eeg markuu doono shay an yaquula lahu horuu yidhi qaala an yaquula lahu kun fayakuun wuu ahaanaya waa mustaqbalo soo socdeen afcaal maxay tusinaysaa daala cala alxaal walistiqbaal in midka taagan iyo mustaqbal soo socda shaygaas waa xaadis marka qur-aankana markaa meelo badan baynu ku haynaa ilaa uu ka yidhi markaa sheekh ibnshekh sida mutaymiya uu ka yidhi isaguna faidaa qaaluu lana yani nufaat qoladan ahlu nafyiga markaa diidan markaa ilaahay weynisa waxaa markaa waxay nagu yidhahdeen fahada yalsam an takun laxawaad ilaahay wax makhluuqo xaadidka ku sugan miyaabay odhanayaan waxaan ku odhanaynaa waman kana haadaa qablakum min asalaf walaa aimata wanusuusa quran sunna markaad la leedihiin ilaahay wax xaadisaa ku sugnaanaya salafigii ka horreeyey iyo aimadii iyo nusuustii qur-aanka iyo sunnadii ma haysaan oo damaana markaad dimninayso keenaysa arinta ad keenaysa oo sariixa caqligaana waafaqaysa markaad le laftul xawaadid makhluuqaad ba uga jeeda xawaadis waa mujmal fasil baan leenahay xawaadis waxyaabaha ku dhacaya dee khalaa'iqde xanuun xanuunsado nusqaani ku timaado xawaadis baa la dhahdaa haddaad waxaa u jeedaan ilaahay waa munaasaha can daalik arrintaa u walaakin yaquum bihi maa yashaa min kalaami ilaahay waxaa ku sugan oo ku qumaya wuxuu isagu doonay oo kalaamkii afcaashiisa ka mid ah iyo wax la a ah, oo kitaabkii sunadina tusinayaan de xaadiidka noocaas ilaahay wuu ku sugan yahi ficilkaa isagu uu doortay ikhtiyaarkiisna uu ku samaynayo qowl saxiix wuxuu hi waa qowl ahlulcilmi walxadiid qolada cilmiga xadiidka iyo markaa cilmi kalaba haya iyagoo odhanaya lam yaysar ila mutakalim ilaa weligii wuu hadli idaa shaa markuu doono kamaa qaala cabdillahi mubaarak baa sheegay axmed ibn xambal baa sheegay qeyrkood baa sheegay aimatu sunna calaamatu markaasi a ah, sheekh cabdiraxmaan macnaa qiyaam alxawaadis wey tacaala qudratu calayha marka le xawaadistaas ilaahay bay daatadiisa ku qumaysaa macnaa inu qudradu leeyo awood iyo karaan oo uu keenayo mashiicadiisa ku keenayo iyo amarkiisa wallahu aclam wi halkaas kusoo dhamay hadalkiisii fabxasu tatimatu beyt fabxasu beytka ayaa lagu tamanay oo lagu dhamaystirmay baxsiga maana taftiish shayga la baaro yani daqaa'iqdiisa iyo macaanidiisa hoose la baaro imaam axmed bal raximahullah man qaala iimaan makhluuq kafar qofka idhaahda iimaanku waa makhluuq waa gaaloobay waman qaala kayra makhluuq ibtadac kaan idhaahdo makhluuq maahna waa bidcoladmu cabdiqadir wuxu uhi wa inamaa kafara man qaala bikhalqi qofkii khalqi ku sheegay ayaa gaaloobay leanna salaad min aliimaan salaadda iimaan ka mid noqonaysa wayatashmul calaa qiraa'a watasbiix waxaasoo dhan bay markaa koobsanaysa calaa qiraa'a maslada rajaxeedu waxay tahay iimaanku waa makhluuq waxaynu rumaysanaya lakin wuu kala qaybsamaya fa ficlunaa naxw rukuuc sidaynu ficilka rukuucan salaada muxda waa shay makhluuq oo muxdasooyin wakullu qur'aan wax kastoo qur'aan shay ka midina qadiim waa sali soo jireenna fabaxasuu arrintaa baada oo doona baxsigeeda laakiin masaladaas si hore lagu soo taxliiliya ayay noqonaysaa wawakala allahu min alkiraami اثnayn wawakala allah rabbi subxaanahu watacaala subxaana waxyaabaa nu rumayn inay ka mid tahay ee iimaanku waajib inagu yahay allah tabaaraka wa tacaala wawakal allahu alla wuxuu wakiishay min alkiraami ay min almalaaikati lkiraam malaaigta markaasi yani wasfu bilkiraam baa lagu sheegay wa min wasfin bidalik waa sheegtay waa dawaat qaa'ima bianfusihaa qaadiratun cala tashakur waa shay jira oo shakliyo kala duwan inay qaataan ilaahay awoodu siiyey sida axaadiista ku sugan malaa-igtu markaasi weeyaan karamku maaha inay deeq bixinayaan laakiin sifooyinkooda wanaagsan bay tilmaamaysaa waxaa markaa ka waramaya kayru waaxid min almuxaqiqiin al calaa ana almalaaika laa yaakuluun walaa yashrabuun walaa yankixuun saddex midnama same qaniisad waxma guursadaan waxna macno waxna ma yusabbixuuna leyl nahaar laa yaftaruun leyl nahaar waxay tasbiixsan ilahay bay kamanaan go-aan wuxuu ilaahay wakiishay waa mafcuulkiisu ma arkaysid ayuu wakiishay wakala allahu min alkiraam xaal ay yihiin ama ka mid yihiin malaa'igta kiraamkaa inayn buu wakiishay xaafideyn ilaaliyo weeyaan maxay ilaalinayaan lilanaam anaam sida saxaab waa khalqiga jamiicu maa calaa wajhi lardi anaan baa la idhahdaa nimanka laakiin dadkaa loo jeeda dadka ilaalinaya fayaktubaan waxay qorayaan labada malaga xaafidiin tahay kulla afcaali lwaraa makhluuq wuxuu afcaal sameeyey ayay qorayaan markaa alwaraa fataa isku sar yihiin alkhalqu wey kamaa ataa sida ku soo aroortay ku timi fi nas nas daliil qur'aaniya wey ilahay baa wuxuu ihi waina calaykum laxaafidiina kiraaman kaatibiin waa xaafidiin ilaaliyayaala kuwo aan sifo wanaagsan oo karama leh wax dulmiyaan ishqaaq ku samaynmayan siyaadana kuma samaynayaan way qorayaan yaclamuuna maa tafcaluun waxayna aqoon u leeyihin waxaad samaynaysaan can ilyamiin wa can ishimaali qaciid waxay kala joogaan midigta iyo bidixda maa yalfid min qowl ilaa ladayhi raqiibun catiid qowl ma odhanayo oo kuma hadlayo kula afcaali lwaraa aqwaasha miyaanay qorayn maya way qorayaan lafdigan u ka qaatay yaclamuuna maa tafcaluun laakiin qowlkiina way qorayaan waayo maa yalfidu min qowlin bini aadankani qowl kuma hadlayo ilaa ladayhi raqiibun catiid raqiib waa kii yani maaragtay dhuganaya ee fiirinaya cabtiidna waa xaadir goobjoog weyaan yani malagu ee ku joogaa ka midigta ka bidixdu sifa la raqiib iyo catiid midoriba leeya maaha kaan raqiib baa ladhaha kaana catiid maaha laakiin waa mid shaahid arkaya oo dhuganaya ka samaynayo xaadirna ah min gayri imtiraa shaki ma jiro min gayri shaki bay ka dhigantay malaaigtaasi maxay tahay waa malaa'ig xafada waa malaa'ig camalka qod qoraya ma labadaas ayaa insaanka weligii daba socda oo marka aan ka hadhayn iyay isbedelayaan waxaa weeyaan markaa malaa'ig isbedelaysa nusuusta way noo sheegtay culimada qaarna waxay leeyiin waa labo laba markaasi laba waqti bay isbedelayaan labadii kula joogay lama kalaa bedelayaan waaxid khaamis baa jiraya bay culimada qaar leeyihin aan kaa tegayn oo ku ilaalinaya waxaa uu soo weerara iska taqooranaya soo maarkaysi habeenkii haddaad maaragtay reermiigu inaga tababul ay iyo dhir qurx iyo balaayo jeexjeex bay iska dhex seexanaya goyisee ku ilaalinaya waxaa uga jeeda waa ka baqanayso waa mutawakil moogta abeesa soo gugurinaysa bahal baa soo gugurin maxaa celinaya maxaa ka ilaalinaya ila macquraanjada dhigta kaa geysee malagan baa odhanaya amarka hadoodiiba noqo ilaa qadarka ilaah yimaada cilmi kusoo dhawaanayso ka xafada ilaalinaya weyaan markaa lama malag weeyaan kan midigtu waa amiir sababta wanaagu qoran kan bidixduna waa abalqaati xumaantu qoran kani lama tashanayo midigtu kan kale laakiin kan kale wuxuu la tashanaya asug buu leeyahay hau qorin intuu toobad keeno camal wanaagsan oo sameeyo naaxiya oo ka tosna sug buu leeyahay marka waan rumaynaynaa taana marka taana waan rumaynayna wawakala allaahu ilaahay wuxuu u wakiishay rabbi subxaanahu wa tacaala wakaaladani waa wakaalo rabbi uu isagu tasarufiyo koonka adiga wakaalada tirada heblo hawshaasaan kuu dirtay maaha aduga maad ka caajis noqoto ama yaad ka caajis noqonin ilahay wuxuu ka caajis cid wakiisha ma jirto isagoo xulba ayuu haddana doonayaa inuu qudradiisa meesha ku muujiyo khalaaiqdiisa dhan ku sakiro hawlaha u dirtay isagu uwo kala ilahay uu wakiishay min alkiraami xaali kamid isniini labo xaafidin ilaaliya lilanaan makhluuqa in ilaaliya fayaktubaan lawalihan kula afcaali walaa makhluuqa afcaashiisa o dhan kamaa ataa sida kusoo aroortay fi nasdi lilqur'aan min gayri itira shakina ma jira billahi tacala subxaanaka allahumma laa ilaha illa anta astaghfiruka wa atuubu ilayk